alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii sagaalaad oo ka mida kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaa inoo soo dembeysay qisadii salamatun laakwac iyo ninkii ugu dembeeyey oo ansaariga ahaa oo la tartamayey qisadaas qaybtii ugu dembeysay markii nebigu u fasaxay salaamatullai akwaninka inuu la tartamo wuxuu ku yidhi idhab ilayka dhaqaaji buu ku yidhi oo soco anna waxaan sameeyey buu yidhi hanaytu rijli lugtayda ayaan laabay buu yidhi oo orod ayaan lugta u laabay fatafartu halkaas ku qoran fatafartu wey inaan shala khalad akhriyaa laga yaabaa mana xasuusto si aan u akhriya hadda fatafartu baa sidaa loo akhrinaya dafira oo da maahana waa taa fatafartu waan booday wey ninkii ayaan u booday xaggii facadowtu waan orday casharan shal akhriyaan ku yaro celinaya halkaas meeshaa shalaan akhrinay qaala wuxuu yidhi farabadtu calayhi sharafan orodkii aan ordayay ayaan yara hakiyay oo farabadtu waxaan joojiyay calayhi dushiisan u yara kaadiyey sharafan aw sharafayn laba taag inuu ka ordo ama hal taag waa meel ilmiqsiga meesha ishaadu markay fiiriso ugu dambayso aad wax ka aragtay ayaan u kaadiyeybu intaa markuu orday ayadiioo kalena orday astabqii nafasi halkaa waa nafas nafsi ma aha nafasi naftaydaan u yara hakinayey buu yidhi Eh, waxaan ka wadaa eh, neeftayda waan u yara aarya qaadanayayb maadaman orod dheer gelayo nin caan ku ahaa inuu bulshada ka dheereeyana aan raba inaan soo qabto lugtuna ii laaban tahay asagiina laba dalcadood uu ka degay astabqii waxaan baaqi yeelayabi nafasi nafasi neeftayda waan si fiican baan u aarya qaadanayaabi uma cadowtu fii aarihi raadkiisaan ka daba orday fa rabadtu calayhi sharafan aw sharafayn waa intii hore oo kaleeto waxaan u yara kaadiyey aan anigu isu xanibay buu yidhi intuu laba dalcadood ka deganayay uma rafactu lugtaan koruu qaaday bi cagtaan furay buy xataa alxaqahu ilaa aan ka soo gaaray qaala wuxuu yidhi fa asukuhu waxaan ku dhuftay bi bayna katifayhi labada garbood bartankoodaan ka garaacay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi qad subiqta waa lagaa hormaray wallaahi ilaahay baan ku dhaartay qaala wuxuu yidhi ana adunnu anna waan u malaynoo way wayla tahay buu yidhi inaad iga hormartay qaala wuxuu yidhi fa sabaqtuhu waan ka hormaray ilalmadiinati madiino maba ku hakan intaan sii dhaafay baan madiino uga sii gudbay buu yidhi qaala salama wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahi baan ku dhaartay maa labithnaa ma anaan sii nagaan ilaa halaada layaalin saddex hameen ma ahane xataa kharajnaa ilaa aan baxnay ilaa khaybara magaaladii khaybar xaggeeda ilaa aan baxnay meel waxay ahayd yuhuuddu ay degan tahay maca rasuulillaahi rasuulkii alla la jirankiisa xaalo aan nahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fa jacala wuxuu bilaabay cammii adeerkay caamiru caamir ahaa yartajizu inuu geeraar tirinayo bilqowmi dadkii ciidanka ahooyoo socday inuu u geeraarayo wuxuuna lahaa tallaahi lowla allaahu mahtadayna walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa wa naxnu can fadlika ma fathabbit ilaqdaama in laaqaynaa wa anzilan sakiinatan calaynaa geeraar noocaasa ayuu saxaabada ku dhex tirinayay macnaheeduna uu yahay tallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn mahtadaynaa maanaan hanuuneyn inaan hanuunsannahay waxay ku tusinaysaa jiritaanka ilaahay uu jiro nalana doonay walaa tasadaqnaa wax maanaan sadaqaysanneen walaa sallaynaa mana aanaan tukanneen wa naxnu annaguna can fadlika adiga ixsaankaaga iyo abaalkaaga allow mastaqnaynaa kama deeqtoonneen haddana kama deeqtoonno fa habbit ilaahayow sug al aqdaama gamadahayaga iyo lugahayaga in laaqaynaa cadowga haddii aan la kulanno ilaahiow dagaalka nugu sug oo kuwa fulayooba allow ha naga dhigin wa ansilan ilaahayow deji calaynaa dusheenna sakiinatan xasillooni cabsi iyo walwal aan lahayn nimanka saan ugu babac dhigno ilaahayow nugu soo deji buu yidhi fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man haadaa war ninkan afarayda tirinhayo tuuranaya ninkaani waa kuma qaala wuxuu yidhi ana anugu caamirun caamir baan ahay nebiga allow qaala nebigu wuxuu yidhi khafara ha kuu dhaafo laka adiga rabbuka rabbiga rabbigii ku abuurtay dembigaaga ha dhaafo qaala wuxuu yidhi salamo wama stakfara dembi dhaaf uma dalbin rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama liinsaanin qof yakhusuhu uu weliba ku khaas yeelayo hebelow dembigaaga allaha dhaafo uu leeyahay xaalad jihaad ayadoo lagu jiro ila istashhada qofkaasu dagaalka waa ku shahiidi jiray jiraybi caadada dhaqanka ah oo nebi moxamed aan ka baranaa waxay ahayd inta jihaadka lagu jiro ruuxii rasuulku uu ku yidhaahdo dembigaaga hebelow allaha dhaafo ma soo noqon jirin buyo ninkaas qaala salama wuxuu yidhi fanaadaa waxaa dhawaaqay cumar bnu lkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa ayaa dhawaaqay walxaal huwa cumar calaa jamalin rati dushi uu ku sugan yahay ratigaasoo lahu asaga u sugnaaday wuxuuna cumar yidhi yaa nebiyallaahi ilaahi nebigiisiiyow lowlaa maa matactana alla maad noogu raaxaysid bicaamirin caamir mar haddaad tidhi kafaraka waxaa weeyaan kafara laka rabbuka haddaad tidhi ninkaasu nin socduu u egyaha maad ilaahay noogu baridi ninkaas cimrigiisa inuu noo baaqi yeelo ninkaas lagama maarmee muxuu ku falayaa raaxayntiisa laba faa'iidaba waa leeyahay caamir mar waa nin geesi ah oo kun iyo kow ay isaga mid tahay nin gaala uu dilayna waa soo marnay casharkeena shalamaaqa inaa xasuusataan kumuu dila cabdiraxmaan alfazaari ninkii geelqaadka ahaa oo hantidii nebi moxamed dhacay oo addoonkii nebi maxamed dilay oo nin kalena dilay abisagu ya isaga mahay soo maa tayib maya geelii nebigan u dhacay soo ma jirin addoonkii nebigana inuu dilay soo ma jirin nin saddexaad uu dilay ma jiri kee dile akhram asad yaa dilay kii geela dhacayna kuma aha wa isla asagii sooma addoonkii nabiga kii dilayna waa isla asagii ninku nin shidayar marka ma ahayn ninkii noocaas ahaa ninkii khaarijiyey waxaa weeyaan abu qataada soo ma ahayn abu qataadaa dilay marka ninka la yidhaahdo caamir nin dilaayu ahaa oo aad dilaa u ah dagaalyahanna waxaa intaa dheereed waa nin gabyo marka ciidanku caajisaan buxoogaa wuxuu u gelinayaa gabay yaroo afarey ah gabaygaasna inta badan xoolaha iyo dadkuba marka loo tiriya nashaad iyo firfircooni bay ka dareemaano waa la yaacaa marka ciidanka intuu la socdana afareydaasi ugu ridin oo ciidanku waa yaacayaan gaalada markuu tagana wacdaruu dhigahayaa ninkaa nebi maxamedow afaraka kafara llaahu laka aad leedahay kafara laka rabbuka aad leedahay ninka ma loo yara kaadiyo dembidhaafka looma diidana laakiin cumar wuxuu dareemay dhaqanka nebigana ka bartay goobtan oo kale ninka ducada lagu khaas yeelaa inuu dhinto qaala wuxuu yidhi falammaa goortii qadimnaa aan soo gallay khaybara khaybar qaala wuxuu yidhi kharaja waxaa soo baxay malikuhum ree khaybar boqorkoodii baa soo baxay waa mubaaraso dagaal buu u soo baxaya marxabu marxab ahaa yakhtaru asagoo gilgilaya bisayfihi seeftiisa seeftu saa ka siinaya waa raggu ku bashinhaya raganimadiisana waa caddaynaya labadaba waa isku darsanhaya bisayfihi seeftiisa ayuu gilgilayo wayaquulu wuxuu lahaa qad calimat khaybaru annii marxab shaaki silaaxi batalun mujarab ida alxuruubu aqbalat talahab intaasoo asna rid waa gaal boqorkii reer khaybar hogaaminayay qad calimat waxay ogaatay khaybaru magaalada khaybar iyo deegaankeeda inta degan annii anugu marxabu horta rag isku magac maahae magacayga marxab baa la yidhahdaa biwaana la yaqaan shaaki silaaxi silaax waa hubka shaakigana waxaa la yidhahdaa waa ninka hubka aad dadka ugu laaya shaaki silaaxi hubka midka sitaan ahayoo xambaarta dadkana ku laayo aad weliba ugu laaya batalun geesi ayaan ahay mujarabun ee weliba geesinimadiisa iyo quwadiisa iyo fardaha suu durbo u fuulo ugana dega loo yaqaano la tijaabiyey mujarabku waa qofka la tijaabiyey goormaa lagu tijaabiyey idaa waqtigii xuruubu dagaaladu aqbalat ay isoo qaabisho iga hor timaaddo talahabu ayadoo huraysa weliba sidii dabkii xaaladahaasoo kale nin wacdara dhiga inaan nahay khaybar way taqaan qaala wuxuu yidhi wabarasa waxaa u soo banbaxay lahu asaga cammii adeerkay caamiru salama hadlaya salamabtun akwac baa wuxuu yidhi adeerkay caamir baa bannaanka isu keenay fa qaala caamir wuxuu yidhi qad calimat khaybaru annii caamiru shaaki silaaxi batalun muqaamiru khaybar keligaa kuma taqaane aniga caamirana waa i taqaanaa horta taa qabsabiyu marxabow haddaad keligaa mooday inaad tahay nin hubka wax ku gumaadana kula mid baana haddaad ahaan jirtay batal mujarab oo la tijaabiyey anigu batal muqaamir aan muqaamir waxa way qarisku tuur ha meelaha halisaan galaa buu yoolkan cadowga u galaabiyo meeshaasaan shaqo kaga qabsadaa qad calimat way ogaatay khaybaru khaybar annii anigu caamirun caamir inaan ahay shaaki silaaxi hubkiisa mid ku daran midaan inaan ahayna way ogaadeen hubka qaata batalun inaan ahay geesi muqaamirun ee qaar iska tuur ah muqaamirka waxaa loo yaqaanaa waa qofka dagaalku markuu dhaco ciidamadii lala dagaalamaya dhexdooda galo aan soo gaban weeyey fa qaala wuxuu yidhi qaala salamatu wuxuu yidhi fakhtalafaa waxay isweydaarsadeen waa marxab iyo caamire darbatayni laba nabar bay isweydaarsadeen kana nabar baa lagu dhuftay caamir ah kan marxabana nabar kalaa lagu dhuftay fa waqaca wuu dhacay sayfu marxabin ninka marxab loo yaqaano seeftiisiibaa waxay ku dhacday fii tursi caamirin caamir gaashaankiisii oo uu isaga dhigay marxab iyo seeftii marxaboo lagu soo waday caamir ayaa wada kulmay marka buu iska difaaca seeftii marxab baa marka hore bilaabay wuu isaga dhiga marka gaashaanku u daruura markuu seeftii celiyey oo seeftii marxab la celiyey baa caamir wuxuu isiri ninka seeftiisii mar hadday weecatay alaylahi hoos inta ka martid labada lugoodba ka jaroo ninka dhulka dhigo wa dahaba wuxuu damcay caamiru caamir yasfulu inuu qeybta hoose ka jaro marxab lahu asaga fa rajaca waxaa soo noqday sayfuhu camar caamir seeftiisiibaa ku soo noqotay calaa nafsihi isla asaga laftirkiisa seeftii uu marxab u wado islahaa waxa weeyaan lugaha kaga jar ayaa seefta laftirkiisii dib ugu soo noqotay faqaaca wuxuu gooyey ukxulahu halbowlyadu isjara xidida halis ah oo halbowye ah xididahaas ayaga ayuu marka jara halbowlihii fa kaanat waxaa ahaatay fiiha dhexdiisa nafsuhu naftiisii saasay ku baxda yaa dilay asagaa isdilay laakiin adigu isdil miyuu islahaa maya ninkaanu lahaa khaariji qaala salamatu wuxuu yidhi fakharajtu waan soo baxaybi haddaan salamo ahay fa idaa waaba ayadoo nafarun koox oo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa ka tirsan sala allahu calayhi wasalama yaquuluuna ay leeyihiin batala wuu buray camalu caamirin ninkii caamir ahaa wax allaala wuxuu camal iyo cibaado qaban jiray camalkiisii waa ka buray qatala wuu dilay nafsahu naftiisiibuu dilay oo ruux isdilay ayuu noqday camalkiisiina waa buray qaala salama wuxuu yidhi fa ataytu waxaan u imid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama wal xal ana anuguna abkii aan ooyayo sababtoo ah nin agtiisa qaali ku ah oo uu hubkiisii siiyey oo nebigu yidhi waxaad la mid tahay sidii ninkii horeu yidhi ilaahayow xabiib iyo qof aan jeclaho naftayda aan kaga kalsoonahay ii sameeyo isii ninkii noocaas ahay adeerkiisa habaa waxaa la yidhi asagiina ku dhaaf camalkiisiina waa buray mar hadduu camalkiisu guurayna cadaab buu gelayaa fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow batala wuu buray miyaa camalu caamirin adeerkee caamir wuxuu cibaadooyin iyo khayr qabtay way bureen miyaa qaala rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxeebaa qaala kugu yidhi daalika arrinkaas yaa sidaa kugu yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi naasun dad baa sidaa igu yidhi oo min asxaabika asxaabtaada ka tirsan qaala wuxuu yidhi kadaba been ayuu sheegay man ruuxa qaala yidhi daalika arrinkaas bal iskaba dhaaf inuu camalkiisu buraye lahu caamir waxaa u sugnaaday ajruhu abaalkiisa maratayni laba jeer dilitaanku xataa isdilu ajar ka helayaabi dagaalkii uu galayna ajar buu ka helayaa marka laba ajar buuba leeyahay oo waa ahlu janno bentoodna weeyaan bi ragga ku yidhi ninkaas camalkiisaa buray uma arsalanii rasuulkaa i diray bi haddaan salama ahay ilaa caliyin cali bnu abi aalib buu ii diray walxal huwa calina armadu uu yahay mid daaf qaboo indhaha ka xanuunsan somaynaan soo marin fa qaala nebigu wuxuu yidhi la uctiyanna waan siinayaayou siinayaayou u dhiibayaa arraayata calanka rajulan nin yuxibu jecel allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ow yuxibu ama waxaa jecel huwa asaga allaahu alla ayaa jecel iyo wa rasuuluhu rasuulka qaala wuxuu yidhi salaamo fa ataytu waan u imid caliyan cali ayaan u imid fa ji'tu waan la imid bihi asaga aquuduhu anuu hogaaminayaa wa huwa armadu asagoo daaf qaba xataa ataytu ilaa aan kala imid bihi asaga ilaa aan uga keenay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam fa basaqa rasuulku wuxuu ku tufay fii caynayhi labadiisa indhood waxaan shala soo maray haddii siin la akhriya sidaanoo kale iyo haddii soad la akhriya sidii shalay aan soo marro basaqoo saad ah iyo haddaan labadoodaba la akhrinee zaa la akhriyo saddexduba waa isku midoo waa tufid fa bara'a wuu buskooday wa actaahu rasuulku wuxuu siiyey arraayata calankii baa isaga u dhiibay wa kharaja waxaa soo baxay marxabu marxabo inta nin raga dilay isu qaba nin walba inuu ka adag yahay oo waxa weeyaan baarka firanayaa soo baxay fa qaala wuxuu yidhi marxab qad calimat khaybaru annii marxabu shaki silaaxi batalun mujarabu qad calimat way ogaatay khaybaru khaybar khaybar waa magaalo marka dadka deggan buu ka wadaa annii anugu marxabun marxab inaan ahay shaaki silaaxi nin hubka aada ugu dagaalama inaan ahay bay og yihiin batalun oo geesioo mujarabun la tijaabiyey idaa wakhtigiina dagaalamaya alxuruubu dagaaladu aqbalat ay soo jeestaan talahabu ayadoo huraysa fa qaala caliyun cali baa wuxuu yidhi ana aladii sammatni ummii xaydara ka layfi qaabaatin kariihi lmandara ufiihim bisaaci kayla sandara wuxuu yidhi ana anigu alladii kii baan ahay samatnii waygu magacowday ummiya hooyaday xaydara asal waxa ismiga mawsuul caa u noqonaya asal waxa oo qaaliba inuu yahay caaid aaiba damiir qaa'iba inuu yahay laakiin mararka qaarkood baa waxa dhacda sida kanoo kale damiir mutakalim oo caadiya inuu noqdo caa ana anigu alladii kibaanahay baan ay samatnii magacowday ummiya hooyaday xaydara libax haddaad magacaagu marxab lagu yihahdo aniga libaax baa la yidhahdaabi hooyaday baana ii baxisoo libaaxnimada waa la yaraabi waxaa la yidhaahdaa aabbihii soo maqanba inta hooyadii u mushay aabbihiisna uu safar ku maqnaa bay magacaan ula baxda xaydara ah odaygii markuu yimid bay tiri wiil baan dhalay xaydarana waa u bixiye markaasuu anna cali baan ula bax cali baan ula bax kalaythin kalaythi qaabaatin laydkuna waa libaax kale xaydara waa libaax laydkuna waa libaax ka layfi kaabaatin qaabaduna waxaa loo yaqaanaa meelaha kayntaah duurka ah meel duuroo cidlo adoo marayo libaax kugu soo kala baxay kugu soo baxay oo indhaha kala qaaday oo afka kala qaaday oo iskala jiijiidahayaae waa dareemi karaa ninkii libaax arkay wuxuu yidhi waxaan la mid ahay ka layfi kaabaatin meelaha duurka ahoo bahgooyada ah meelahaas libaaxeedoo kala la mid ahay kariihilmandarah eegmadiisuna ay kharaar tahay buu inaad sii fiirisidoo indha raxmadla kusii fiiriso adkaanaysa ninaa ii sheeg baa wuxuu ii sheegay annagoo libaax raad haynaa nin oday inta noo yimid buu yidhi maxaad rabtaan libaaxanaan rabnaa inaan soo dilaan kun ribi markaasuu maandhowyurow isaga hara saddex waxyaaloodou libaax leeyahay saddexdaba uga hara waxaa ka mid a libaax wuxuu leeyahayba nin la xanto iyo nin la xabaalo iyo mid saddexaad maaqamidhaamid dhaawaca ma garanayo kii saddexdoo ilooba wuxuu yidhi nin la xantoo fulaynimo lagu xanto la maalinkii libaaxa la arkay wuu carara iyo ninuu meeshaba kula haroo dilo abaal la xabaalo marka maandhooyin oo isaga hara waan ka diidnaybi libaaxii markaan raad qaadnaa waxaan u tagnaybi libaaxu libaax dhal haystuu ahaa ubad yar buu haystay yar yar ah dhashiisi meesha ugu tagnaybi markaan dhashii u tagnaan dhashii ula ku mudmudnay markaas intay istaageen bay qayliyeen libaaxina show meel noo dhow buu joogaa markaasuu ka ciibi agtayada ah shan nin baan ahayn buu laba ninoo ka mid oo waxaan aragnay biga qarqaraysa iskuna kaadiday buu oo kaadidii ceshalla annagii marka waxaan ku dadaalay buu yidhi labadaa nin inaan meesha dhaafino war soo baxa maba socon karaanba kaadina waa ka wareegeen waana jaraynayaan mana dhaqaaqi karaan buu waxaan ku khasbanaanay buu inaan tunka u ridana sidii meydkii ayagoo meyd camala aan ah, meesha ka qaadna buu yidhi ayaan ku khasbanaanay buu yidhi ayib marka libaaxaasoo kalean ahaybakariihi lmandara uu fiihim waan u dhammaystirayaa buu yidhi bisaaci suus kayla sandarah beeg weyn kaylku waa beega ah. asandarana waxa weeye waa mikyaalka wax lagu beego waasaca ah. marka rasaasta aan haysto qaansada iyo leebka iyo warankaan haysto ayaan uu fiihim ugu oofinayaa ugu dhammaystirayaa bisaaci suus kayla sandarah sida beeg waasico oo kaleeto qaala wuxuu yidhi fadaraba wuu garaacay cali ra'sa marxab marxabin marxab madaxiisa ayuu garaacay faqatalahu wuu dilay oo marxab meeshaasu kow kaga siiyey waa la dilay marxab uma kaana wuxuu ahaad waxaa xasilay alfatxu furashadii khaybar lafirtay la furtay calaa yadayhi caliyu caliyu bnu abi aalib labadiisa gacmood bay ku xasisho lagu furtaybu xadiidkan muslim baa wariyey fii saxiixihi maaqasaxabibaad iga haysaantanayshal kow iyo toban saxaabi bal tiriya caamir salamo labo طalxa bnu cubaydillaahi zunayb ibnu zunayb afar abu qataada shan miqdaad lix akhram اlasadi toddobo bilaal sideed cumar bnu khadaab sagaal cali toban rajul min asar may ya waa la sheegay intaa kale rajul min asar oo rajul min asare ragga magacyadooda raba waa la sheegay rabaa xasna saxaabi u ah koob iyo tobankaas saxaabi koob iyo tobankaas rag wacdala dhigay baa jira sida caamiroo kale sida ninkan fardaha ka dheerayo salaamtun alku wacaahoo kaleeto cumar oo wax badan garanahaya abu qataada ninkii la ohan jiray eh, aram ninkii la oran jiray bilaal oo laftirkiisu shaqadii haya oo nebi maxamed hilibka u qalaya sal alla alayhi wasalama rabaax oo geeli jiray oo ilaalinayay laakiin markii dambe gacantiisa laga saaray rag cali oo khaybar ilaahay sababkiisa ku furay rag waxay ahaayeen kulligood caamir oo ninkaa la dilo shahiiday ah rag waxay ahaayeen kulligood wada ahlu khayr ah ayib waxaan soo qaadanay oo aan sheegnay mucjisooyin kamida mida ah nebiga mucjisooyinkeedii maxaad ka xasusataa ceel inta dul fariistay buu biyihiisii ku candhuufa markaasaa laga wada noolaado biyihii uu buuxsam islamarkiiba waa qayb ka mid mida ah mucjisooyinka nabiga cali oo indhihii hal mar uu kaga tufayo ilaahay u buskeeyey waa labo ya ay labo maa taas dhaqan la yaqaanay ahayd afar allahu laka saxaabadu isla mucjisaan rabaa yaa khaybar inuu la cali furan doono waa soo marataa laakiin hadda xadiidkeena kuma qorna jazaaka allahu khayran xabaddaasaan sugahayy nimankii salamo uu ka haro uu rabay uu yidhi boqol nin ii saran ka daba tagee wuxuu yidhaa waa tagee nimankii xuduuddeennana waa ka baxeen niman ree qadafaan la yidhaahdo baa guryahoodii hadda laga martiqaadaya seebuu ku ogaada waxyahaan buu ku ogaada nebigu sal alla alay waa qeyb saxaabada uu la joogay waaba kuwaan furfukanaya kuwa haddaan ka daba tegayna laakiin nabigu xog ogaada ogaadaa sal alla aleyh wasalam maaqa jeeroo nebigu soo mar laba jeer maaqa jeeroo saxaabigu dhaartaan soo marra waladii karama saddex mise afar inay afartaan u malayn ayib xadiidku muxuu ina tusin xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa dhowr qodob dhowrkaa qodob waxaa ka mid ah in gaalada heshiis lala galo iyo nabadgelyo inay bannaan tahay sida nebigeennuba kufaaru quraysh sulxulxudaybiya heshiis uula galay hadday maslaxadeenna iyo danteenna ku jirto ma la fahmi taa horta xadiidku wuu ina barayaa wuxuu labaadoo xadiidku ina barayaa waan ka faa'idaysanaynaa waardiyeyaal ciidanka muslimiinta waardiyeeye iyo sahan iyo ilaala in la samaystaay marka koobaadna inay bannaan tahay marka labaadna tawakulka iyo tala saarashada ilaahay la tala saarta aysan ka hor imaanayn nebigu sooma ohan yaa dembigiisa alla dhaafay cawna waardiyeeya ninka waardiyeeye kee ahaa salaamatu akwac buu ahaa marka nebigu sayidulmutawakiliin weeye inta ilaahay tala saarata isagaa sayid u ah wa maca daalika cabsi laga baqayo nimankaa reer bani lixyaan inay buurta ka soo gudbaan buu nebigu leeyahay buurtaa fuuroo nimankaa inaga ilaaliya inaad marka asbaabta la timaadido inaad ilaahay tala saarati ka hor imaan mayso jaakadaha maxaa wada qabtaa qabow baa laga baqaya soo ma odhan karaa marka qabow baad ka baqdo mushrik baata war ma aha lama odhan karo waxaan waa sabab caadi ah dhakhtar baad tegaysaa irbada la isku dhufan maxaa saa loo samaynhayaa waa dhib jiraa laga baqahaya la rabaa in la isaga difaaco marka asbaabta in lala yimaado noocaasoo kaleeta iyo waardiye in la samaysto iyo inaad ilaahay tala saarataa ka hor imaan mayso xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn in la tartamo oo la baratamaayey inay bannaan tahay walow lugtaba ha lagu baratamo ama baabuur ha lagu baratamo ama fardo kay dooni ha noqotee mar haddaan ciwad iyo dhaqaalo labadan qof aysan isweydaarsanaynin soo salamo iyo saxaabiga ansaarigaha maysan tartamin waa la tartamay marka ayaduna waa qayb ka mid ah arrimaha xadiidka aan ka faa'iidaysanayno waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa geesinimada iyo qalbi adayga marka xaaladaga lagu jiraaye arrin fadiilaa inay tahay waana manqabo iyo ammaan uu leeyahay salamaat bnu akwac ninka keligiis ah oo maantao dhan ciidanka cayrsanaya oo faraska ka dheereeya oo dadka ka dheereeya oo keligiduulka ah arrinkaasu marka waxay ku tusinaysaa marna waa qawi fii iimaanihi marna waa qawi fii jasadihi xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa abuu salamo keliyu inuusan fadli lahayne eh, raggii abuu qataado lahaa oo dee ninkii gaalka ahaa diloo geelqaadka ahaa iyo ninkii la odhan jiray alahram asadiyu oo ninkii shahaada raadiska ahaayoo abhinaya allaha alla hadduu yahay idhaaf oo aad aakhira ilaahay rumaysan tahay shahaado iyo dhimashaan rabaaye raggaasuu fadliga ilaahayana xadiidku waa inoo faa'iideynayaa wuxuu xadiidku ina tusinayaa in qofku isagoo kula jooga la ammaano wanaagga uu sameeyana lagu ammaano inay bannaan tahay haddii fitan aamin laga yaho uusan ku aafoomayn oo kibir iyo isla weynan uusan ka qaadaynin ee nashaad iyo firfircooni uu ka helaya ammaantaa la ammaanay nebigu salawaatun akwac mar waa ammaanay wuxuu ku ammaanay ficilka uu sameeyey oo dee raggii lugta ku dagaalamayay ciidamadii afantariga ahay oo lugta ku dagaalamayey hal sahmi baa la siiyey asaga laakiin waa loo dhaafiyey maxaa loogu daray mid labaad baa loogu daray tusaalena wuushe wuxuu yidhi adoo kale waxaad la mid taha kaasoo kaleeto wuu ammaanay nebigu sal aley wasalam marka qofka waa la ammaani karaa waa haddii qofkaasu uusan kibir ka qaadaynin ee nashaad iyo firfircooni ammaantu gelinayso xadiidku wuxuuna tusinayaa cadowga lala dagaalamayo fardaha iyo baabuurta iyo diyaaradaha ay ku dagaalamayaan kulligood in kuwana la soo ridoo la gubo fardahana la boqon gooyo maadaama xaaladagaa lagu jiro inay bannaan tahay haddii ayagana goonidooda loo layn karaa hantidana laga furan karo waa dhib maleh laakiin haddaysan suurtoobin oo ninka kula dagaalamaya oo baabuurka uu saaran yahay asaga iyo baabuurka waa la isla gubin diyaaradda iyo asagaba waa la isla gubin fardaha uu saaran yahay walow wax nool noolba ha noqdeene wixii rasaas la haystaa lagu furayaa waa la boqongoynayaa sida salaamatul akwac uu sameeyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa oo xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya ka mid ah sida nebi muxamedba uu sameeyey sala allahu calayhi wasalama ciidanka muslimiinta ninka hogaamaha hogaamiyaha ah ruuxii faa'iido gooniya u soo jiida muslimiinta gaaladana dhib u geysta cadowga ah oo dagaalamayo abaalmar gooni ah in la siin karoo qaniimadii marka la qaybsado nin walba wuxuu xaqu lahaa markuu qaato in ninkan qofkaasu kale ziyaado uu madaxweynuhu xaqu leeyahay inuu ugu daro salama dadkii la midkaha maaqay qaateen hal qori soo saas maahayn asagana maxaa la siiyey labaa la siiya nafli baa loo yaqaanaayo ziyaadadaas nabi moxamed baa ugu daray sala allahu calayhi waaalihi wasalama waxaa xadiidku ina tusinayaa waxa loo yaqaano gaadiidka in la isla fuulo irdaafka carabiga loo yaqaano inay banaanta hal gaadiid la isla fuuli karo hal faras hal dameer hal baqal neef geeloo keligiisa nuucu doonaya ha noqdee way bannaanta xagee laga qaadanaya nebiga iyo salamaa isla fuulay soo shardigu waxaa weeye xayawaankan la isla fangelayo la isla fuulayo waa inuu awood u leeyahay dadkan fuulaya inuu qaadi karo hal faras oo keliya soddon nin hadday yidhahan wada fuulaynaa ka war ma qaadi karaa ma qaadi karo toban nin baa waxay yidhahan dameer baan fuulaynaa ma uu ku qaadi karo horta qofkan waa inuu awood u leeyahay dadkan inuu qaado xayawaankaani dadka fuulaya laftirkoodu dad isku jinsiya waa inay yihiin maalan hal baqal baad rabtaa inaad fuushid adiga laba islaamood oo ah ma fuulaysaan waa in xuduud ay jirta dadkaana jirto xuduud udhaxayso marka wax la fuulayo raggu waa isla fuuli karaan dumarkuna waa isla fuuli karaan dumar iyo rag maxaarim isula-aana dhib ma leh laakiin dumar ajanabi ka aya adugu baqal baan isla fuulaynaa iyo hal dameer baan isla fuulaynaa dhib weyn baa imaanaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn inay bannaan tahay waxa loo yaqaano mubaarasada mubaarasadu waa maxay geesinimada aad u badnayd waagii horeoo cadowguna waa soo safanayaa muslimiintuna saf bay gelayaan cariyaa soo baxay waa la iscaraynayaa marka marxab baa soo baxay cali baa u soo baxay caamir baa u soo baxay mubaarasada noocaasina ayaduna way bannaan taha xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo ina tusinayaa saxaabada nebiyullaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalama qaabkay u jeclaayeen inay shahiidaan oo mabda'an iyo diintan ay xambaarsan yihiin noloshooda ay ku iibsadaan wuxuu xadiidku inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa qofku xaaladaha noocaasoo kalea marka lagu jira iyo dagaalka noocaasa inuu naftiisa halisgeliyo inay bannaan tahay ragga naftooda halisgeliyayaa ka mid aha cali nin seef kuusoo wataad ka hor socotaa caamir salaamatu akaco keligii iska socda ahram kulligood waa wada naftood hurayaal laakiin waa ku ammaanan yihiin wayna bannaan tahay arrinkaasu xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya ka qaadanaynaa qofka jihaadka ku dhinta ama cadowgu ha ama mid muslim ee xabadha kula khaldamo ama xabaddii uu ridayay dib asaga ha ugu soo noqoto marba hadduu dagaalkii iyo goobtii ku dhintay waa shahiid xaggee laga qaadanaya caamir yaa dilay horta jihaad buu ku jiray laakiin asagaa isdilay soo ma markay yidhaahdeen camalkiisaa buray beentiin weeyaan buu nebigu sal lla alay laba ajar buu leeyaho waa shahiid waana ahlu janno taana xadiidku inoo faa'iideynayaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa ninka imaamka ah oo ummadda hogaaminaya madaxweynaha iyo ammaanduulaha ciidanku inay yihiin dad dhug leh oo nabi maxamed ku dayda oo ciidankooda indhaindheeyo oo fiirfiiriya ayana xadiidku inuu tusinaya waa ka faa'idaysanaynaa alqisatu thaaminatu cashara qisada siddeed iyo tobnaad abuu umaamata albaahiliy saxaabiga abuu umaamat albaahili loo yaqaano weeye iyo wa dacwatuhu yeeridiisa ilaa qowmihi tolkiisa uu diinta iyo khayrka ugu yeeray can abi umaamata waxaa laga wariyey isla asagaa qisadan warinaya qaala wuxuu yidhi bacatanii waxaa i diray rasuululaahi rasuulkii allah i diray sala allahu calayhi wasalama ilaa baahilata qoyska reer baahila la yidhaahdo ii dilayb waa qoyskiisii fa ataytu waan u imid wal xaal hum ayagu cala acaami raashin ay ku dul sugan yihiin fa raxabuu way isoo dhoweeyeen bii aniga wa akramuunii way i sharfeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen tacaala kaalay fa kul cun wax nala cunoo soo dhawow faqultu qultu waxaan ku idhi buu yidhi ji'tukum waxaan idinku imid lianhaakum saan idinkaga reebo can haadaa kan acaami ee raashinka ah hilib cayrin iyo dhiig bay cabbayeen waa kufaar quraysh dad quraysh oo carbeed kufaarta carbeed ah marka hilibka iyo gowrac la-aanta iyo hilibka cayriinka iyo dhiiga ay cabbaan iyo kulli dhaqan bay u balaayadaas ayagoo dul fadhiyuu u yimid marka markaas inay ku soo dhowow hilibkan cayriinka iyo dhiiggan iidaanka ah wa ana anuguna rasuulu rasuulillaahi rasuulka alle kuu soo diray baan ahay buyi sala allahu caleyhi wasalam ataytukum waan idiin imid litu'minuu saad u rumaysaan bihi rasuulka fa kadabuunii way i beeniyeen wa zabaruunii wayna i tuureen buy zabriga tuuritaankana waa loo yaqaanaa dayrinta qofka la dayriyo oo la gulguulo waxa weyaan la cayriyana waa loo yaqaanaa fandalaqtu waan tegay halkaa waxaad ka faa'iidaysanaysaa ummadda dacwada iyo diinta rabtid inaad u faa'iidaysid ayaga inaadan ku milmin oo diintaadii iyo dhaqankaaga ayagu kaa tirtirine inaad adigu wax u faa'iidayn kartid haddii lagu yidhahdo dadkaaga orod u tago reerkiina wax soo baro wax u soo akhri oo taad iskala fadhida maalinka dambe tutumaakadiiyo sigaarka aad la cabtid hadii ayagii baa dacwo kugu gutay adigu waxba kumaadan gudan ninkaan asagoo gaajaysan oo duruufaysan oo baahan oo safar iyo socdaal dheer soo maray bay waxay ku yidhaahdeen waxaan macaasidaa nala walaaqo waa ka diiday fandalaqtu waan isaga tegay buu yidhi walxal ana anuguna jaa'icun aan ahay mid gaajaysan dam'aanu ee ooman cunto iyo cabitaan labadaba baahi baan u qabaa buu qad nasala waxaa igu degay bii aniga jahdun dhibaato shadiidun aad u daran aad baan u dhibanahay buu marka haddaad dhimanaysa dhereerka waa iska duwaa waan baahanahayna bakti looma cuno fa waan seexday buu meel cidlahan intay mid seexda fa utiitu waxaa la ii keenay fi manaamii hurdadayda waan riyooday buy hurdada dhexdeeda waxaa la igu keenay bisharbatin cabbitaan oo min labanin caana ah fa sharibtu waan cabay wa rawaytu waan cokonaaday buu yidhi wa caduma waxaa weynaaday batni caloosh baa geedka ilaakaatay buy saan caanihii u cabbayey oo u cabbayey waa caano rabbaani ah baa calooshii geedkaa ilaakaatay faqaala alqowmu dadkii baa waxay igu is yidhaahdeen ayagii sheekaysto hadhow dib isu canaansaday waxay war si fiican maanta maynaan samayn fa qaala alqowmu gaaladii waxay yidhaahdeen ataakum waxaa idiin yimid rajulu nin oo min khiyaarikum dadkiinna wan wanaagsan ka mid ah wa ashraafikum odayaashiinnii wan wanaagsanayd ka mid oo sharafta lahaa faradadtumuuhu ninkii waad celiseen arrinkaasu ma saxnayn bay is yidhahdeen oo dib isu canaantay fadhabuu aada ilayhi xaggiisa ninka orda u taga fa acimuuhu wax ka siiya min aacaami cuntada iyo washaraabi cabitaanka maa wixii yashtahi uu jeclaado waxa laga siiyo wuxuu diidana laga daayo fa atownii waxay ila yimaadeen buu yidhi biacaamin raashin ayagiyo dib inta isugu noqday isu soo cululubto isu canaantay bay waxay ii keeneen buu cunto qultu waxaan idhi laa xaajata wax baahi la yidhaahdo lii aniga ima sugnaan fii acaamikum raashinkiina iyo wa sharaabikum cabitaankiina wax baahiya uma qabaan ku idhibu midna ma rabo fa ina allaaha alle qad acamanii waa iquudiye quudiye wa saqaanii waana i waraabiye idinku hadda cunto keliyaad wadaane allah cuntona i siiyey cabitaanna i siiyey labadaasaabaan haystaab fanduruu eega ilal xaali xaalkii allatii taasoo ana anugu calayhaa dusheeda aan ku sugnaa fa nadaruu way eegeen calooshu inta faydaybu wuxuu yidhi bal calooshayda eega calooshii baa la fiirshay mise ninku calooshu halkaasayba maraysaaba alla quudi fa nadaruu way eegeen fa aamanuu way u rumeeyeen bii aniga kulligood tawxiidkay wada qabsadeen bi waxay ogaadeen nin waxa weyaan karaamaysan inaan ahay wa bimaa shayna way rumeeyeen ji'tu aan la imid bihi shaygaas min cindi rasuulillaahi rasuulka alla agti wixi kala imidna asagana way rumeeyeen sala allahu calayhi wasalam abaraani baa xadiidkan filkabiir ku wariyey sheekh naasira saxiixada ayuu ku saxiixiyaa xadiidku marka wuxuu inoo faa'iidaynayaa karaamo ka mida ah karaamaatul awliyaa markay ayagu oontoodii u diideen ilaahay baa arsaaqdiisa waasica cabityan cabitaan iyo cunitaan ka siiya waa karaamaatul awliyaa waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa dadka madaxda ah oo dowladaha haysta oo muslimiinta ah in laga raba inay diraan dad culummaaha aqoon-yahan ah oo dadka aqoondarradu ay hayso wax soo bara gacan iyo garabna ku siiya sida nebi moxamedba sal alla alay waslam uu leeyahy ordoo tolkaha aad oo diinta ilaahay usoo sheeg wuxuu xadiidku ina barayaa si kastood u baahan tahay oo duquud iyo cadaadis laguu saaro marna inaadan mabda'aaga iyo diintaada ka tanaasulin marna diintaada aadan ku gorgortamin ee diintaada aad ku adkaatid ayana xadiidku waa inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa alqisatu taasicata cashara qisada sagaal iyo fadlu cabdulaahi ibni salaam cabdulaahi ibnu salaam ninka loo yaqaano oo saxaabiga ah fadliga uu leeyahay ninkan cabdulaahiyu wuxuu ahaa aqoon-yahan yahuudi ah oo diinta yahuudeed aad u yaqaanay kitaabkii nebi muusena rumaysan markii nebi moxamed madiine uu yimid ayuu u yimid nebiga markaasuu wuxuu yidhi moxamedow markaa nebiga horta usoo galayba wixii ugu horraysay oo dhegtaydu ay maqasho oo uu ku hadlayo waxay ahayd nebigoo hadlayaanu yimid marka wuxuu ley ayuha naas adcimu acaam afshu salaam wa atcimu acaam wa salluu bileyl wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam dadow war salaanta faafiya assalaamu calaykum tafaafiya ummadda qudiyo oo waxtara habeenkii markay dadku hordaan salaatuleylka tukada jannada ilaahay baad gelaysaan idinkoo aamine wixii ugu horreeyey oo nabi maxamed dhegtaydu ay ka maqasho eragaasu ahabu laakiin muslin maaha marku maqlayo markaan u ibdaa waxaan ku yidhi maxamedow su ku weydiinayaa su-aalahaasna cid aan nebi ahayn kama jawaabi karto waxaan kaa codsanayaa inaad ii ogolaatay inaan su-aalaha ku weydiiyo markaasuu ii soo daay weydii waxaan ku weydiin buu ku yidhi ku yidhi jannada dadka gala markay galaan waxa ugu horeeyo oo martiqaad loo siiyaa waa maxay waa suaasha aasha koobaad su-aasha labaad waxaan ku weydiin buu yidhi markay labada qofoo isqabta wada kulmaan ilmaha ay dhalaan muxuu marra hooyadu ugu ekaadaa marna aabbihu ugu ekaadaa waa suaal labaad waa arrin aad u cajiib badan waa su adag weeye wuxuuna sheegay su nin aan nebi ahayn oo garanaya ma jirabi taa horta qabsabi su-aalo dhowroo noocaasuu weydiiyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalama haddeer dhow baa su-aalaha laftirkooda waxaa jawaabtooda ii sheegay malku jibriil haddeer dhow baa malku jibriil ii sheega markaasuu malku jibriil iyo annagu col baa nahaybi haddaanu qoyska yuhuudeen nahay iyo malku jibriil laysmakaayo tuso nebigu dan kama gelina wuxuu yidhi su-aalahan kaaga jawaabayaa dhegayso waxa ugu horeeya oo markay ahlu jannuhu jannada tagaan ay cunayaan waa mallayga beerkiisa ziyaado ku jirtaa la siinayaa lagu martiqaadayaa buy mallay kalluun jannadu waa wax qaybo inaan weli arag soo cuntada ay cuni doonaan ugu horaysana waa wax haybi ah waxaa nebi ahayn ma ogaan karo waa isaguma nebi ba xaggee buu ogaaday kitaabta hore ku qornay kitaabta horuu yaqaane marka saasuu kusoo akhriyey wuxuu yidhi midaan ilmuhu marra hooyada u ekaanaya marra aabbaha markay xidhiirka gogoleed wada sameeyaan hooyada iyo aabbahan isqaba hadday manidii ninkii riximka ku hormarto ilmuhu asagu u ekaanaya aabbaha ah riximka ku soo hormarta manida hooyaduna ilmuhu ayadu u ekaanaya arrin haybiya soo maa waa arrin hayb oo aysan bulshadu sax ku ogaan karin nebiyulahi maxamed baa sheegay sal markuu su ugu jawaabay buu wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay ilaahay mooye ilaah kaloo xaqa inuusan jirin adna rasuul ilaahay ay tahay towxiidkuu meesha ku qabsada markuu towxiidsaduu wuxuu yidhi qoys baan ka dhashay yuhuud la yidhaahdo waa qoys aad u been badan buu yidhi caan ku ah waxaad samaysaa meeshaanaan kuu galayaa laabka ahe yuhuud intaad u yeertad waxaad ku tidhaahdaa cabdulaahi ibnu salaam agtiina seeka yaha meel laabuu galo ku dhuunta yuhuud baa loo yeedha cabdullahi ibnu salaam ka warrama waxaa la yidhi yuhuudda nool ninka ugu fiican weeye aabbihiisna wakhtiguu joogo yuhuud asagaa ugu fiicnaa weligiisna qoys diineed oo ahlu khayray noo ahaayeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ninka noocaasoo idinku fiicani hadduu islaama ka warramo allaha ka badbaadiya le kaasu inuu diintaada qaato faatixaday u mare inuusan islaamin ayay u duceeyeen ilaahay diintaada waxa ma qaabilsiyaali intaa markay isdhaafsadeen baa cabdullaahi ibnu salaam meesha ku jiray soo baxa markaasu ashhadu an laa ilaha illa allah ana muxamadan rasuulullah waa isku meeshii markaasay waxay yidhaahdeen huwa sharunaa wabnu sharinaa yuhuud intii qof dhalaysay qofka ugu sharka badnaa waa cabdullahi ibnu salaam bay yidhaahdeen aabbihii baana sidaa ahaan jiray yidhaahdeen faamili say u ahlu shar wakaas nebi maxamed waxaan kuu sheegay khalaas marka qisadiisu way dheertaa laakiin qisadaa qisaan ahayn ba hadda meesha inoogu taalla can khiraashata bnilxari waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii xalqatin xalqad wareegsan oo fii masjidi almadiinati masaajidkii madiino oo nebiga oo darsi lagu akhrinayo xalqadna ay dadku u fadhiyaan ayaan fadhiyey buu yidhi wuxuu yidhi khiraasha wa fiihaa xalqada waxaa ku dhex sugnaa shaykhun nin waayeel ah xasanulhay-ati qaabkiisuna uu aad u quruxsan yahay shakligiisa iyo qaabkuu yahay iyo haybadda ka muuqata wa huwa ninkaasna cabdulaahi ibnu salaam waa cabdulaahi ibnu salaam qaala wuxuu yidhi fa jacala wuxuu bilaabay ninkii odayga ahaa yuxadiduhum dadkii inuu uga sheekaynayo xadiidan xadiidkaasoo xasanan wanaagsan cashar wanaagsan oo aan bogaadiyoo u bogay inuu dadkii u akhrinayu bilaabay buu yidhi qaala wuxuu yidhi khiraasha falammaa qaama odaygii markuu istaagay qaalal qowmu dadkii darsiga dhegaysanayaa waxay yidhaahdeen man ruuxa sarrahu ee farax gelinayso an yandura inuu eega ilaa rajulinin oo min ahliljannati ahlu jannaha ahoo arlada dusheeda ku nool falyandur ha eega ilaa haadaa ninkaas sii socda ruux ahlu janno ah oo aan weli dhimanin ruuxii raba inuu ogaado odaybaa meesha ka kacay fiiri bay is yidhahdeen bi dadkii qaala wuxuu yidhi khiraasha faqultu waxaan idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la attabicannahu waan raacin fala aclamanna waan soo ogaan makaana beytihi gurigiisu meeshuu magaalada kaga yaallo ayaan soo ogaanoo waan u kuurgelin waxay dadkaanu ku sheegayaan qaala wuxuu yidhi fatabictuhu waan raacay fandalaqaasna waa tegay baanna waa daba socda xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday an yakhruja inuu ka baxo min almadiinati magaaladii madiinaba magaalada meesha ugu dambaysuba degan yahu aan dalkay daaqaba lahayn bu uma dakhala wuxuu galay mansilahu gurigiisa fadhi kudirar iyo meela kuma silxilixanbu suu u socday darsiga markuu ka baxay gurigiisuu galay qaala wuxuu yidhi fasta'dantu idan ayaan weydiistay calayhi dushiisa ma kuu soo galaa ku idhi faadina wuu ii fasaxay lii aniga markaan u soo galay faqaala wuxuu igu yidhi maa maxaybay xaajatuka dantaadu tamxaad doonaysa yabna akhii walaalkay wiilkiisi waa ka da'wen yahay waa nin dhallinyaro ah asaguna waa nin weyn cabdullahi ibnu salaam adeer maxaad raadinaysay buu yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lahu asaga samictu waxaan maqlay alqowma dadkii aad dersiga u akhrinaysay yaquuluuna ayagoo kule laka adiga lamaa goortii qumta aad istaagtay man sarahu qofkay farax gelinayso an yandura inuu eega ilaa rajulinin oo min ahliljannati ahlu jannada ka tirsan falyandur haa eego ilaa haadaa ninkan odayga ah facajabanii waxa iyaab iyaabgeliyo aan jeclaaday an akuuna inaan ahaado maca kala jirankaaga qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu salaam allaahu alla ayaa aclamu xogogaal u ah biahli اljannati waa tawaaducaya laakiin nebi moxamed baa jannada ugu bishaariyey sal alla alay fi sax muslim bay ku taallaa sacad ibnu awqaas baa wuxuu yidhi weli anugu ma maqal biyo nebi moxamed oo leh ruuxaasu waa ahlu janno oaan asaga ka ahayn waa abubakar iyo casharatun mubasharuuna meeye haabit ibnu qayski shala aan soo sheegnay meeye wuxuu ka hadlayaa maqalkiisu ka hadla sacad rag kalaa laga yaabaa xadi qisadaa kale inay wariyeen anigu ninkaa bes baan maqlay bu nebi maxamed ole waa ahlu janno marka ilaahay baa ka warqaba dadka ahlu jannada ah wa sa uxadiuka waan kaaga warami doonaa mima waxa qaalu ay u yidhaahdeen daalika arrinkaas anaa kuu sheegaya bu innii anugu baynamaa waqti ana anugu naa'imun aan hurdo anoo hurdahameen cabdullahi ibnu salaam baa bilaabay qisadii id wakhtigaasa ataanii waxaa ii yimid rajulunin fa wuxuu igu yidhi lii aniga qum istaag waa hurdadii dhexdeedii fa akhada wuxuu qabtay biyadii gacantayda fandalaqtu waan tegay macahu la jirankiisa weli waa hurda qaala wuxuu yidhi fa idaa waaba iyadoo ana anugu bijawaadin wadda aan ku sugnahay jawaad waa ariiq aljawaadu hunaa waa adariiq waddaan ku sugnahay buu weliba wadooyinka la qaado oo la maro weeyaan can shimaali dhankayga bidixdaahina waddadaasi ka muuqataa buu fa akhadtu waxaan bilaabay liaakhuda inaan mara fiihaa dhexdeeda waxaan damcabi waddadii inaan qaado fa qaala wuxuu igu yidhi ninkii waday lii aniga laa taa'khudhaa marin fiihaa dhexdeeda fa innahaa iyadu duruqu asxaabi shimaal dadka ahlunaarka asxaabu shimaal waa dadka ahlunaarka ah ahlu naarka waddooyinkooda weeyaane ha marin waddadaasa ka leexuu ugu yidhi qaala wuxuu yidhi fa idaa waaba ayadoo jawaadun waddo kale aan ku dhex yaan arkay biyo aan ku sugnahay manhajun ay bayinun oo waddanimadeedu caddahay waddo aan luqluuq lahaynoo waddo toosa ah ayaan helay biyo oo calaa yamiini dhankayga midigtaa ku sugan fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga khud mar haahunaa halkaan fa wuxuu ila yimid bi ninkii bi aniga jabalan buur buur buu ikeenay buu si waddadii ii waday igu waday fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga ninkii iscad buurtan ayadaa fuul buu igu yidhi bu qaala wuxuu yidhi fa jacaltu waxaan bilaabay idaa aradtu markaan doono an ascada inaan koro kharartu inaan u soo dhacayo calastii dabadabo isti waa dabada dabadayda inaan usoo dhacayo saljuglan dim usoo odhanayaab mar kastoo aan fuulaba balidaan usoo dhacayaabu qaala wuxuu yidhi xataa facaltu ilaa aan sameeyey daalika arrinkaas miraaran dhowr jeer dhowr jeer baan habda isku dayaa u dhacaa qaala wuxuu yidhi uma ndalaqa wuu ila tegey bii aniga xataa ataa ilaa uu ila yimid bii aniga camuudan tiir meel tiiruu i keenaybu ra'suhu madaxiisu fi samaa'i xagga sare samadu ku dhegan yaho madaxa ku hayaaba tiirkaasu wa asfaluhu dhankiisa hoo asaga batni calooshayda calooshaydana waxaan uga dhigay tiri gogol u taallooo caruurtu inta ku seexsado caruur dhex dhigtay calooshayda baa uga soo baxday tiri macnaha wuu ireeraysto carruur baan u dhala xataa idaa kaburtkaburat markay weynaatay sinii da'daydu markaan weynaadoon da' noqday weli da' ma aha ayadaa ka xoog badanoo waa waa ka xoog badantaho weli aad umaysan gaboobin wanqataca uu go'ay waladii carruurtaydiioo aan dhalmadaayey daahara wuu idihaaray minii aniga aladiina yudaahiruuna suuratulmujaadala kuma jirin hooyaday dahrigu waa dhabarka hooyaday dhabarkeedoo kale ad tahay ku yidhi nebigu marka ilaahay ka baq buu ku yidhi hawshaas ayadaa ilaahay uga baqo ninkaaga markaase waxay tiri allaahuma allahayow innii anugu ashku waan kuu sheeganayaa ilayka adiga ilaahu hawshayda adaan kuu dhiibtay tiri qoyskayga uma dhiiban nebi maxamedna alla ka baq buu ugu yiri ilaahu hawshaas xalkeeda iyo farajfurkeeda adaan kuu dhiibtay weliba reerkeedii bay rabtaa maahana qof reerkeedii diidan nabiga waxay ku tiri sida alfaadda xadiiska qayb ka ah ku soo aroortay haddaan saaka caruurta u dhigo waa waayeelo carruurta waa dayacmayaan hadduu aniga ii dhiibo ii furana dee carruurtii ma hayn karo reerkiina waan rabaa hooyadai dhabarkeeda ka tahayna waa igu yidhi bay tii famaa barixat kamaysan zuuli nabiga agti xataa nazala ilaa uu la soo degay jibraa'iilu jibriil bi haa ulaa'i alaayaati aayaadkan ayaga ah qad samica allaahu alla wuu maqlay qowla latii tii hadalkeeda tujaadiluka nabi moxamedow kaala doodaysay fii zawjihaa ninkeeda arrinkii oo wa tashtakii arrinkeeda u sheeganaysay ilallaahi alle arrinkeeda u sheeganaysay xadiidkan bukhaari baa isagoo tacliiqa wariyey nasaa-i iyo ibnu maajahna waa wariyeen bukhaari kitaabu towxiid buu ku keenaa wuxuuna u deliishadaa ilaahay sifooyinkiisa inay ka mid tahay sifatu samci inuu alla wax maqlo aynaguna waxbaan maqalaa laakiin isku mid maaha maqalkeenna iyo kanaalle ilaahay maqalkiisu waa allaha khaaliqa maqalkiisa suu yahayna ma naqaan aynaga keenuna waa maqalkan daciifka ah ilaahay asagaana xoogaal cid iska taqaana ma jirto qad samica allaahu ilaahay wuu maqlay asagaa leh haddaad tidhahda marka ilaahay wax ma maqlo dee adaa ilaahay la dagaalamaya subxaanahu wa tacaala oo ilaahay hadalkiisa ka soo horjeeda ayib marka qisadaani waxayna tusinaysaa dhowr qodob kow gabadhan ayadaahi inay gabarh dhowrsoon ahayd inay gabarh qiimo badan ahayd inay ahayd ayadoo la dhibaateeyey oo ninka qaba dabcigiisu uu adag yahay oo mararka qaarkood haddii ay hoer gaadhsiiye inuu yidhahdo hooyaday dhabarkeedaad iga taha oo uu xoogayo oo waxa weeyaan awood is u sheega uu isleeyahay way ka fakataye ayay weli diyaar waxay u tahay reerkeeda inay sii haysato maanta waxaa batay furniinka oo labada qof waxaa laga yaabaa laba kelmadood haday isla dhaafaan gabadhuna aqlaa silaaxoy haysato hubka ugu weyn ay ku dooda waxa weye ifur halkaa ii dhig raggana qaybbaa waxaa laga yaabaa inaysan uba kaadinba ma rabtaa haa waa ku siiye waa ku furay waa ku furay dhag laakiin ayadoo dabci xumo ka ashtakoonaysa ayadoo hooyaday dhabarkeedaad iga tahay uu ku yidhi ayadoo uu da' waa yeela yahay bay asagana u danaynaysaa ilmahana u danaynaysaa arrinkeedana waxay u daysatay ilaahay ilaahoodan arrinkayga ku daystay ashtako iyo dagaal iyo meel kaleeto midna ma jirto nabi maxamed bay u sheegatay warkiisana waa u hogaansantay ilaahayna waa isu dhiibta fasaaxadeeda iyo aftahanimadeeda waxaa ka mid u dooday akala shabaabi wa nadartu lahu baطnii falamaa goortii xataa idaa kaburat sinni dhallinyaronimadaydiibuu cunay bay tiri leanna qoftii dumar ahayd oo dhallinyaronimo ku guursatay muddo ka bacdi markay caruur kuu dhasho dee dhallinyarnimay sii jiri mayso ayadoo awooddeeda iyo jirkeedu is haysato markay uuraysato oo intaasoo ilmood kuu dhasho calooshii sidii sii ahaan mayso markay da'daydii weynaatay oo aanana u baahanahay asna uu baahan yahay ayuu idahaaray marka fasaaxadeeda iyo siday dacwadeeda u soo qadimayso haddana waxaa cajiib ah ma caytamayso ma aflagaa doonayso nin xunbaa iqaba oo mooryaan ah oo sidaas wax ay caytamaysa male danteeday ka hadashay ninkaana inuu ku meelgaaray sheegtay arinkeedana ilaahay bay u daysatay subxaanahu wa tacaala marka owliye ilaahayna way ahaydoo ilaahay baa arrinkeedii si deg dega jawaab uga bixiyey maadaamay tiri ilah wadaan kuwa ashtakooda maxaa ka fiican markay mashaakilku soo wajahaan inaad ilaahay arrinkaaga u dhiibatid ashkuu ilayk inaad tirahd ilahu adaan kuu sheeganaya ilaahu adaan dhibkaya haysa kuu sheegtay ilahay baa faraj khayrqaba kuu furaya laakiin haddaad meel kale la aadid inaan adiga meeshii la isugu kiintagin baa laga yaaba maadaamaad ilaahay subxaana wa tacala ku kalsoonaan weyday wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin